bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala اllah wslm calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii alusuul min cilmi اlusuul lishaykh alcalaama moxamed bni saalix alcuthaymiin raximah اllah xaqiiqada iyo majaaska ayaan ku dhex jirnay xaqiiqada ayaan ka soo baxnay xaqiiqada wuxuu ku soo qeexay ama uu ku soo sheegay huwa lafdu lmustacmalu fii maa wudica lah ereygii loo isticmaalay wixii loo dejiyey cagsigeeda waxaa ah almajaaz waa erayga laga tallaabiyey wixii loo dejiyey macnihii loo dejiyey ereyga marka laga gudbiyo qariino darteed looga looga gudbiyo kaas ayuu hadda casharka soo socda uu ka bilaabanaya majaazkii xaqiiqada marka saddex qaybood ay u qaybsantay xaqiiqatun lugawiyatun wa xaqiiqatun iyo wa xaqiiqatun sharciyatun saddexdaa ayay u qaybsantay sheekhu marka waxa uu yidhi walmajaazu majaazku huwa allafdu اlmustacmalu waa ereyga la isticmaalay fii hayri maa wudica lahu wixii loo dejiyey waxaan ahayn wixii markii hore loo dejiyey waxaan ahayn erayga yacnii lafdiga loo isticmaalo ayaa waxaa la yidhaahdaa majaaz midlu asadin oo kale lirajuli shujaac loo isticmaalo libaax asad maxaa loo dejiyey mar muxuu xaqiiqo ku yahayna xayawaan muftarisa ah inuu yahay saasaa markii hore loo dejiyey waa xaqiiqo macnahaas marka macnihii loo dejiyey laga tallaabiyo oo macno kale lala aado majaaz ayaa la dhahayaayo asadkii macnihii loo dejiyo xayawaannimo xayawaan muftarisa inuu yahay marka inta laga qaado loo isticmaalo bani aadan nin ragoo geesiya marka loo isticmaalo waxay noqonaysaa marka majaaz macnahaas waa majaaz ayb calaaqada ka dhexaysana shajaacada iyo geesinimada inay tahay qariinana marka waa inuu wataa ama qariina lafdiya ha noqoto qariinadu ama qariina xaaliya ha noqoto waa in qariino un oo wato sida uu gadaal ka tilmaami doono ayb majaaska marka calaaqadiisu hadday tahay mushaabahana isticaara la yidhaahdaa haddayse calaaqadiisu mushaabaha aysan ahaynna majaaz mursala la yidhaahdaa milu asadin oo kale oo lirajuli shujaac ninka geesigaa markaa lagu eh, tilmaamo fa kharaja biqowlina waxaa ku baxay almustacmal allafdu lmustacmalu markaan dhahnay waxaa ku baxay almuhmalu lafdiga muhmalka ah oon yacni mustacmalka aan ahayn falaa yusamaa laguma magacaabo midkaasi xaqiiqatan xaqiiqo walaa majaazan xaqiiqii majaaz midna lama dhaho lafdiga muhmalka ah wakharaja biqowlina waxaa ku baxay qowlkeenna fii hayri maa wudica lahu wixii loo dejiyey waxaan ahaynna alxaqiiqatu baa ku baxday ilaa xaqiiqada maxaa loo isticmaalaa fii maa wadica lahu fii hayri maa wudica lahu xaqiiqadii buu saaray marka oo ku baxay walaa yajuusu ma bannaana xamlu lafdi lafdiga in lagu xambaaro calaa majaazihi majaaskiisa in lagu xambaaro ilaa bidaliilin daliil ma ahane saxiixin saxiixa ilaa daliil saxiixa inuu jira ma ahane daliilkaas oo yamnacu diidaayo min iraadati alxaqiiqati xaqiiqada doonisteeda xaqiiqo in laga wado waxaani daliil diidaaya waa inuu jiro wa huwa maa yusamaa deliilkaasna waxau yidhi waa waxa lagu magacaabo fii cilmiilbayaani cilmulbayaanka balaaqada ka mid ah bilqariinati qariinada lagu magacaabo marka balaaqiyiinta ama bayaaniyiinta qariinay dhahaan halkanna yacni culammada marar badan waxaad ku arkay iyaguna inay deliil isticmaalayaan ooy leeyihiin marka deliilka iyo qariinada marka waa isku hal majaaz marka marka la isticmaalayo ereygan xaqiiqadii waa ka tegey oo majaaz weeyaan macnihiisa marka la dhahaayo laabudda waa inay jirto qariino inay jirto hadday qariinadaas oo mancinaysa markaas in xaqiiqadii la isticmaalo waa inay jirto qariino manciso xaqiiqadii xaqiiqadii diidayso oo maalan haddaad tidhaahdid ra'aytu asadan yakhdubu waxaan arkay nin libaaxoo qudbaynaya markaad tidhaahdid yakhdubuda waa qariino mancinaysa markaas libaaxi inuu yahay oo xayawaanka ahaa marka laabudda inay qariino meesha ay taallaa oo qariino ay jirtaa halkan marka waxaa kaaga baxaaya macno oo waxay tahay xaqiiqada iyo majaaska yaa asalana xaqiiqada asal ah maxaa yeele xaqiiqada iyada deliil maba u baahnaa majaasku maxaa yeele xaqiiqada waxaa weeyaan waa shayga dihniga usoo degdegaayo macnaha ugu horeeya oo dihniga usoo degdegaayo iyo xaqiiqadii ay tahay sida maalan yacnii markaad maalan leedahay ra'aytu asadan markaad tiraa dihniga maxaa usoo degdegaya libaaxi caadiga ah xayawaanka ah iyadu marka waa xaqiiqo majaaz marka yani asadkan libaax baa laga wadaa marka la leeya waa in laabudda min qariina qariinadaas ama xaaliye ha noqoto ama mid lafdiga lagu dhex sheega ha noqoto nacam ayb wuxuu yidhi marka wayushtaratu marka walaa yajuusu ma bannaana xamlu lafdi lafdigi in lagu xambaaro calaa majaazihi in lagu xambaaro ilaa bidaliilin daliil mooyaane saxiixa oo saxiixa marka daliil aan jirin oon saxiix ahayn haddii iskaga day ay tahay waxaas marka macno ma yeelanayo daliilkaas oo yamnacu diidaya min iraadati alxaqiiqati xaqiiqada yacnii iraadadeeda iyo yacnii xaqiiqada doonisteeda diidaya wa huwa maa yusamaa waa waxa lagu magacaabo fii cilmilbayaani cilmulbayaanka wahuwada waa daliilkee maa yusamaa weeyaan waxa lagu magacaabayo fii cilmilbayaani cilmulbayaanka dhexdiisa bilqariinati lagu magacaabo wayushtaradu waxaa la shardiyaa lisixati isticmaali lafdi lafdiga isticmaalkiisa saxiixnimadiisa fii majaazihi majaaskiisa in lagu isticmaalo waxaa loo shardiyaa wujuudu wujuudurtibaatin calaaqo helitaankeeda calaaqadaasoo ka dhaxaysa bayna almacna alxaqiiqiyi macnihii xaqiiqiga ahaa iyo walmajaaziyi macnaha majaaziga ah haddana waxaa kaloo la rabaa laabudda min calaaqatin ama min irtibaatin macnihii xaqiiqada iyo macnihii majaaska wax isku xiraaya waa inay jiraan oo maalan ninka geesiga markaad ku tilmaamto ra'aytu asadan aad tiraahdid yakhdub yakhdubu waa qariinadii waaye calaaqada marka ka dhexay kartaa ninkan iyo yacnii macnahan macnihii majaaziga ahaayo in ninkii libaax lagu tilmaamay iyo macnihii xaqiiqiga ahaayo libaax inuu xayawaan muftarisa uu yahay maxaa waaye shajaacada jaamicu shajaaca labadaba kulminayso libaaxuna waa geesi ninkaanna waa geesi binaan calaa daalika marka ninkaani libaax loogu magacaabo marka laakiin haddaynan wax calaaqa ah ka dhexaynin yanii waxay noqonaysaa wixii wax aan yani hadal aan sax ahayn bau noqonay faida kaanat ayb wayushtaradu waxaa la shardiyaa lisixati isticmaali lafdi lafdiga isticmaalkiisa sixadiisa fii majaazihi macnihiisa majaaskaa dhexdiisa in lagu isticmaalo wujuudu irtibaatin yaa shardi ah oo la shardiyaa irtibaad iyo calaaqo joogitaankeeda bayna almacna alxaqiiqiyi macnihii xaqiiqiga iyo walmajaaziyi macnihii majaaziga dhexdooda in laga helo calaaqo liyasixa si uu u ansaxo altacbiiru bihi in laga cabiro isaga canhu xaggiisa looga cabiro si tacbiirka yanii uu sax u noqdo yanii in calaaqada shajaacada haddaysan jiri lahayn in ninkaani libaax laga cabiro sax ma noqo lahayn wa huwa maa yusamaa waana waxa lagu magacaabo fii cilmiilbayaani cilmulbayaanka bilcalaaqati baa kana leeyahay kii hore qariino aha midkan calaaqo wa marka laabudda marka macno majaaz marka la sheeganayo macnahan majaaziga iyo midka xaqiiqigaa waa inay ka dhexayso calaaqo u dhexaysa oo inay jirto haddii laakiin labadan shay wax ka dhexeeya aysan jirin waxma noqonaysa haddaad nin iskaga tilmaanto yani eh, fulay ah, maalan hadaad libaax ku tilmaanto ama yacnii wax calaaqaa markii la raadiyo oo isaga i libaax ka dhexay karana la waayo waxaa la leeyahay waxaani hadal sax a ah ma ahan majaazna ma lagu tilmaami karo ayb waa wax dadka un iska soo dhodhoobteen waa qariino ay jirto calaaqana ay jirto labadaas qariinadu marka waa daliil waa inuu jiro calaaqadana marka waxaa weye wax ka dhexeeya waa in la helo walidaalika markaad baabkan fahamto waxaa fahmee dadka baabul asmaa wasifaat awilaayo oo dhahaaya yacnii macnahan ilaahay yaddiisa waa majaaz culuwiga ilaahay waa majaaz wax walba waa majaaz iska dhahaayo waxaad fahmaysaa yacnii ma keeni karaan macnaha ay majaaska ku tilmaamayaan iyo xaqiiqada isimkan macnihiisa xaqiiqigaa irtibaad iyo calaaqo ka dhexaysaa ma keeni karaan ayb marka taasoo kale marka midda kale daliil mancinaaya maa jiro ilaahay in culuwi lagu sheego inuu sarreeyo ilaahay inuu yad isaga taliiqu bihi isaga laa'iq u ah oo bani aadamka tiisa aanshabihin macno diidaaya maa jiro daliil mancinaaya maa jiro ma ma jiro haddaanu jirin marka waa in xaqiiqada la aadan lah oo asalka xaqiiqada laga dhigto maalan ilaahay hayrkiisao tuugaha markaas wuxuu leeyahay majaaz waayo ilaahay baan ka wadaa yani calaaqada ka dhexaysa maxay tahay marka inaad inta qabri bariso oo tuugto iyo iyo yani alla tuugga calaaqada ka dhexeeya maxay noqona wax calaaqa kama dhexaysa ruuxu marka markuu majaaska sheego yanii iyadoo aan sugayno yani qur-aanka yani luqada in majaas uu ku jiro qur-aankai sunnada laga heli kara majaaz haddana laakiin dawaabiddii majaaska waa in laga helo qofkaan majaaska sheeganayo haddii dawaabiddii majaaska iyo shuruudii uunan haynin waxaaga xaqiiqana ma ahan majaazna ma ahana laleeyahay la tag marka wuxuu yidhi marka liyaصixa tacbiiru bihi canhu wa huwa maa yusamaa fii cilmi اlbayaani biاlcalaaqati wاlcalaaqatu calaaqada ima an takuuna inay ahaato almushaabaha wاlcalaaqaةu calaaqada ima an takuuna inay ahaato hiya iyadu almushaabahata inay ahaato mushaabaha aw hayrahaa ama hayrkeed inay ahaato calaaqadan macnaha majaaziga iyo xaqiiqiga ka dhexayso isu ekaansho inay tahay oo labadan shay ay isshabbahaan ama inaysan ahaynoo aan wax tashbiiha meesha aanu ku jirin haddii marka tashbiih uu ku jiro isticaaro waay ku dhihi doonaa haddownan ku jirinna majaaz mursal oo maala marka la leey qowluhu tacaala fawajada fiiha jidaaran yuriidu an yanqada waxay arkeen khadir iyo muuse gidaar derbi rabo inuu dhaco derbigii iyo marka waxaa laysku shabahay iyo banimeeshan calaaqo oo waxaa jirto mushaabaha ah derbigii iyo waxaa laysku shabahay bani aadam sifa min sifaati bani aadamka sifa min sifaati اlinsaana la siiyeyo oo iraado ah ila derbigu iraado male moogtahay iraadadana waxaa loo tiiriyey derbi asalna uma aha asaga xaqiiqo uma noqon karto marka waa isnaad waa majaazi calaaqada ka dhexaysana waa tashaabuh oo insaankii baa lagu shabahay iraado inuu leeyahay looga shabahay isticaaro waayo taas oo kale haddii laakiin calaaqo wax tashaabuh ka dhexeeya aynan jirin maxay noqonee majaaz mursal ay noqonee majaaska mursalka marka waxaa ka mida ah wuu miaali doonaa dikru sabab wa iraadat lmusabab iyo dikru lmusabab wa iraadat sabab iyo taqdiimka iyo ta'khiirka iyo majaaska xadafka iyo xadafku ila waa majaaz ma ogtahay tafsiirkan marka la akrinaya waxbaa lasoo qadaraa sooma mararka qaar taqdiirka waa majaaz ogow qaybtaas majaazkuu soo gelaya bacdu naas marka majaaz ma jiray leeyihiin qur-aankii ayagoo wax soo qadarayna waa arkeen saisburinay isticaaradii waa sugaa wuxuu leey meeshaan isticaaraa ku jirto haddana marka la weydiiyo hal fi lqur'aani majaazun may uu leeyahay kaas marka majaasku waa uun iska maqlay iyadoo la diidaayo ma ahane cilmi kuma diidin marka wuxuu leeyahay eh, wain kaanat alcalaaqatu ima an takuuna almushaabaha inay tahay aw hayraha ama inay tahay ayrkeed fain kaanat almushaabaha fain kaanat hadday tahay hiya calaaqadu almushaabahata hadday tahay sumiya waxaa lagu magacaabaya atajawuzu majaaskii isticaaratan tajawuskaas isticaara ayaa lagu magacaabaya katajawuzi oo kale tajawuska oo bilafdi asad lafdigan asad lagu tajawusay can rajuli ashujaaci yani ninka geesiga xaggiisa loogu tajawusay loo tallaabiyey xaggiisa calaaqadan marka libaaxa iyo ninka ka dhexay karta maxay tahay waa mushaabaho oo waxay iska shabahaan dhanka shajaacaday iska shabahaan taasoo kale marka waa isticaaro wain kaanat hayra almushaabahati wain kaanat hadday tahay calaaqadu hayra almushaabahati hadday tahay sumiya tajawusu waxaa lagu magacaabayaa majaazan mursalan majaaz mursala in kaana tajawuzu tajawusku hadduu yahay fi lkelimaati kelimaadka haddii uu tajawusku kelimaad oo ku jiro oo wixii ay majaasku uu kelimi uu yahay kelimi haddii uu yahay wamajaazan caqliyan baa lagu tilmaamaa majaaz caqliya waa goorma in kaana tajawusu haddii uu yahay tajawusku fi lisnaadi tajawusku haddii uu yahay isnaad isnaad haddii uu yahay tiirinta kulli waa kuu miaalin doona miaalu kaagaas miaalkiisu waxa uu yahay fi lmajaazi اlmursali majaaska mursalka an taquula inaad tidhaahdid racayna almaara racaynaa waxaanu daaqnay almaara roobkii baan daaqnay roobaan daaqnay roobku lama daaqa asagana laakiin waa maxa majaas mursala waayo laakiin waxaan la daaqaayo roobku sabab u yahay soo maaha waa dikru sabab wa iraadat lmusabab marka sababtiyaa la sheegay musababkiyaa la rabaa marka sababtii baa la sheegay kii sababta loo ahaay oo oo yacnii cawska ahaay yaa la rabaa markaas waa majaaz mursala marka kanoo kale fakalimat lmaar maar kelmadaani majaazun weeyaano waxay majaaz ka tahay can ilcushbi cawski fatajawuzu tajawusku bilkelimati buu ku dhacay cawskii cushbigii yaa yanii iyo madarkiibaa tajawus oo ka dhex dhacay oo laysku majaazeeyey marka tajawusku ama majaazku kelmad bou ka dhacay oo majaaz kelimi a ah weeyaan mursala marka kelima wamihaalu dalika kaagaas mihaalkiisa fi lmajaazi alcaqliyi yani majaaska mursalka majaaz caqliga lagu dalika kaagaas tusaalihiisa fi lmajaazi alcaqliyi majaaska caqligo isnaadiga ah an taquula inaad tirahdidoo kale waaye ambata almaaru alcushba ambata almadaru roobkii wuxuu dhaliyey alcushba cawskii buu soo dhaliyey imbaadkiibaa waxaa u tiirisay isnaadii wuxuu u yahay ilbsoo dhalashadii soo dhalintii ayaad roobka u tiirisay laakiin xaqiiqatan yaawa wax wax dhaliyo ilaahay baa dhaliyo cawska ilaahay baa dhaliyo moogtahay laakiin hadda sababkii wixii sababka alle oo ugaga dhalinayaa waxaad u tiirisay ficilkiiba imbaadkiiba wmihaalu dalika fi lmajaazi alcaqliya an taquula inaad tidhaahdid ambata almadaru alcushba ambata almadaru roobkii wuxuu dhaliyey alcushba cawskii buu soo dhaliyey majaaz baa ku jira oo caqli iyo isnaadi ah weliba isnaadiguna waxa uu ku yahay roobkiiba waxaa loo tiiriyey imbaadka isaga loo tiiriyey waana majaazun sababtoo ah xaqiiqatan isaga looma tiiri karo ilaahay baa dhaliyey xaqiiqa ahaan ayb meeshaan marka hadhow marka qariinada meesha ku jiri karta qofka waxaa xaaladiisa iyo siduu yahaa la fiirinaa bay dhahayaan hadduu ruux muslima ah oo kale saas yidhaahdo de waxaa loo qaadanaa inay markaa majaaz iska tahay ilaan ruuxa muslimka ilaahay waa yaqaanaa ay leeyihin moogtahay nin gaala haddii uu yidhaahdana uga qaada mayna yani ictiqaadan looga qaadana oo isagu qaba iyo xasaasii marka dad baa marka waay leeyihiin marka ishkaal baa imaanaya marka iyo shubha marka meeshaan qofka waa baxayaa qabribuu kor tegayaa markaasu wuxuu leeyahay ilmo iyo xaajaad dana ayuu weydiisanaya ilmo ayuu weydiisanayaa wuxuu weydiisanayaa maalan maal wuxuu weydiisanayaa eh, xaajo sida aad ogtihiin qubuuraha xawaa'ij baa loo tagaayo nadar iyo shardi baa laga soo xirtaa ama markay dhibaata ku dhacdaba qofba u qayshanayaa yaa sheekh fulaan buu leeyahay war waxaan maxaa dhacay majaas waayo ku leeyahay waaanse waxaa waaye yanii ilaahay xaqiiqatan ilaahay baa wax dafciyo oo dadka sharta ka reebo laakiin majaas ahaan baan u dhahay ayb calaaqada marka maxay tahay ka dhexayso calaaqada ka dhexaysa maxay tahay calaaqo oo sababi ama noqon karta calaaqa sababiya ma noqon karta nin meyda inuu adig intuu kuu soo baxo oo gacanta ku qabto badda kaa soo bixiyo sabab uma ahn maqbuur qabri ku dhex jiro inuu yacnii intaad yaa fulaan tiraahdi oo markaa ilmo ku siiyo hoo ku dhaho anaa kuu yacnii sabab anaa kuu soo qaadi kara ilmo ma jiran qofka nool waa dhici kartaayo adigu bad haddaad ku hafato doon meelahaas maraysa haddaad aragto gacan inta uta warhebelow sababkii waa haaya waa la dhihi karaa taas calaaqa sababiya meeshaas waa taallaa laakiin meyd dhintay isagaba god ciriiri badan galay hadduu sabab ha isagaba ma dhinteenba mogtahay calaaqa sababiyana calaaqaan jirin marka majaaskan majaas saxiixa ma ah ogow midda labaad dadka caamada ah oo sidaan sameeyo horta waxaan ma yaqaanaan ayaguna majaas iyo xaqiiqo ma kala ka saayaan marka laleeya yani ninkan marku leeya ya sheekh fulaan majaazow ka wada maba yaqaanba majaaz iyo xaqiiqa mid kale ma yaqaan marka baabxaqiiqati walmajaaz lama soo geli kara masaladaas labadaas looma soo geli karo dhinaca yanii ruuxan ku qowlaayo ma yaqaan xaqiiqa iyo majaaz balaaqana ma yaqaano wuxuu dhigtayna ma aha adigu u saxsaxaayo majaaz uga dhigaayo ma aha midda labaadoo kale waxaa weeyaan ruuxan calaaqo ka dhexaysa labadan shay oo laysqabadsiiyaa ma taano ruuxan uu baryaayo ama waxa uu weydiisanayo wuxuu awoodo maba ahanba wax uu sabab u noqon kara xataa ma ahan ninka nool sabab waa noqon karaa laakiin ninkan dhintay sabab muxuu u noqon karaa sabab uma noqon karo haakada ayb taasna marka sidaas gara marka ayb wmihaalu dalika fi lmajaazi اlcaqliyi an taquula anbata almaطru اlcushba falkalimaatu kuluhaa kalimaadka dhammaantood yuraadu biha xaqiiqatan baa loo jeeda xaqiiqata macnaaha laakin isnaadulimbaati macnaheeda xaqiiqadiisaa loo jeeda laakiin isnaadulimbaati dhalinta tiirinteeda ilalmadari roobka loo tiiriyo majaazun waay imbaadka waa majaaz yacni isnaadka ayaa ayaa yani majaazku uu ka imaanaya lianna almumbita maxaa yeele midka dhalinaya xaqiiqatan xaqiiq ahaan u dhalinayo huwa allahu tacaala alla weeyaan fatajawuzu marka majaasku fil isnaadi buu ku jiraa tiirinta wa min almajaazi almursali waxaa ka mida majaaska mursalka altajawuzu biziyaadati ziyaado in lagu majaazeeyo majaaskii in ziyaado ahaan loola yimaado iyo watajawuzu bilxadfi xadafi faqaaluu waxay yidhaahdeen ina alkaafa kaaftu zaa'idatun zaa'ido weeyaan mahaluu waxay ku miaaleen lilmajaazi biziyaadati lilmajaazi majaaz oo biziyaadati ziyaado lagu majaazeeyey biqowlihi tacaala laysa ka midlihi shayun faqaaluu waxay dhaheen ina alkaafa kaaftu zaa'idatun weeyaan lita'kiidi nafyi lmili wax alla lamida nafyintiisa adkaynteeda darteeda loo keensaday canillaahi laga anfiyey ilaahay xaggiisa tacaalaa sarreeyey oo laysa ka milihi shay-un majaaz baa ku jiro majaaz oo ziyaado ah kaafkaa ziyaada maxaa yeeley haddaad tiraahdi sida ay tahay baan u laqbayna maxaa ka imaanaya mataqaanaa laysa ma ahaanin shay-un shay ka milihi ilaahay oo kale mid lamida ma ahaanin yacnii ilaahay mid lamida wax lamida ma jiro saasaa leedahay marka sidaa markaad tidhaahdo waxaad sugaysaa wax ilaahay lamida saasaa ka dhalanaysa laysa ka milihi wax ilaahay oo kale lamid ah ma jiraan markaad tiraahdo waxaa weeye oo kale ayaad ilaahay u sugaaya wax ilaahay oo kale abaad ah sugaysaa marka waxay yidhahdeen marka kaafkaa ziyaada oo meesha marka waxay tahay ay laysa milahu shayun oo kale laysa milahu shayun wax ilaahay lamida ma jiraan waa macnaheedu wax alla lamida ma jiro ee macnuhu maaha wax ilaahay lamida mid lamida ma jiraan ma aha sida aad moodaysa kaafkan baa marka ah, zaa'ida ah macno tawkiid baana ku jira oo nafyigu adkaynaya faqaaluu waxay dhaheen ina alkaafa zaa'idatun weyaan lita'kiidina fi lmili mili ilaahay anfin laga anfinaya adkaynteeda darteed can illaahi tacaala alla laga anfiyo wa mihaalu almajaazi bilxadfi xadaf majaaskiisa tusaalihiisu waxaa weeyaan qowluhu tacaala was'al ilqarya was'al su'aal alqaryata qaryadii weydii qaryo marka waxaa la yidhahda bay dhaheen dhulkii iyo iyo aqaladii guryahii iyo aqaladii ayaa qaryo la yidhahda marka ma dhici karto in la yidhaahdo ordoo bax magaaladan derbiyadeeda iyo guryaheeda wax soo su-aal ma ahan sidaas xaqiiqada marka halkan daliil mancina ayaa jira walidaalika marka majaas xadifia la gelinayo waxaa la leeyahay was'al ahla alqaryati wasal weydii eh, wasal ilqaryata wasal su'aal alqaryata ay ahla alqaryati marka mudaaf ileyhigii icraabtii mudaafkaa la siiye alqaryata yani wasal ilqaryata wasal su'aal alqaryata ay ahla alqaryati majaaz xadafaa ku jira marka meeshaas xadafku marka iyo taqdiirku maadaama uu majaaz yahay cadamu taqdiirna ay tahay xaqiiqo labadooda yaa asala marka hadday labadooda aad isqabtaan oo mid yiraa meeshaan waxaa ku jiro eh, xadaf taqdiir waxbaa la qadaraa midka kalena uu yiraa maya meeshaan waxba lama qadaraayo wax ku jira ma laha sideedaa la fasiraa asalkii yaa ku taagan midka dambaa ku taagan maxaa yeele xadafka iyo taqdiirku asal ma ahayn majaazu ahaa ma ogtahay marka ninkan waxbaa la xadfan oo qadaran dhahaayo yaa waxaa la leeyahay deliilkeena adiga deliilkeena adaa majaazu wato baabulmajaaz adaa soo galay deliilkeena laleey sma walidaalika marka waa inuu asaguna la yimaado deliiloo maalan uu keeno daliil baan haystaayo shaygan xaqiiqadiisii deliil mancinayaan haystaa xaqiiqadii diiday markaas majaazka la aadaa waa toosan yahay marka hadduu keeni waayo laakiin inaan waxba la qadarina asala walidaalika kutubta culammada waa ku arkay markay niqaashayaan iyagoo dhahaya marka yani cadamu lxadfi huwa alaslu wa cadamu اlxadfi huwa اlaslu waxba inaan meesha aynan ka maqnayna asala kuleeyihin qowluhu tacala kutubaha badanaa waxaa dhici karta marka wajaءa rabuka wاlmalaku safan safaa markay joogaan waxay yidhahdaan waxbaa lasoo qadara wajaءa rabuka ay amru rabbika laleeyahay majaazu marka dhex galay mujeedaa deliilkeena laleeyahay meeshaan inay amru rabbika ku qadaran tahay deliilkeena markaa deliilka uu la imaanaya muxuu noqonayaa deliil iska caqliga wuxuu leeyahay de ilaahay imaatin inuu yimaado ilaahay waa ka nasahan yahay kaas caqligaaga waa adiga nocon qofka xaqiiqada wato wuxuu dhihi karaa maya meeshan waxba mala qadaraayo waxaa la dhahayaa wajaa'a rabbuka rabbigaabaa yimid waa yimid marka aniga ma igu laasimi kartid sida bani aadamku u yimaadaanu ilaahay u yimaadaayo laysa ka milii shay unan soo qaadanaa ilaahay waa yimaadaa maji oo waxaan u qiraa ilaahay aan la mid ahayn majia makhluuqa imaatinka makhluuqa marka ma loo baahna marka wax majaazi layihaha taqdiir looma baahna qof allaale qofkii doona ha yidhaahdo wajaa'a amru rabbika oo mutaakhiriinta ka mida ah, wax macnaa ma samaynaya hadalkiisa ibnu jariir idabari kitaabkan atabsiir fii macaalim iddiin aayaddaas naftirkeeda ku niqaasha wajaa'a rabbuka walmalaku safan safan wax lasoo qadaraayo malahan ayuu leeyahay maxaa yeele ninka wax soo qadaraayo waxaa la dhihi karaa isaga laftirkiisa wa jaaa rabbuka amru rabbika ma qadarino walmalaku maxaa u qadari weysaa laleeyahay walmalaku wa jaaa amrulmalaki maxaa u dhihi weysaa middaan middaan kama duwana waxba malaguna majii laa'iq uhu leeyahay allana majii laa'iq uhu leeyahay <clears throat> wax daliilana arrinkan isagaa marka ma wato ashaaciradu markay ka hadlayaan sidoo kale kalaamullaahi tacaalaa ilaahay hadalkiisu waa kalaam nafsi a ah bay leeyihin lama maqlo ayb wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah yani qur-aanka markaad adiga akhrinaysa xataa waa kalaamullahi mar walba <clears throat> mar uusan kalaamullaahi ahayn ma jirto ka warrama marka aayaddan la yidhaha maxay leeyihin xataa yasmaca cibaarata kalaamillaahi ku qadaranay lihin cibaarata kalaamillaahi wax daliilo ay wadato maa jira in cibaarata kalaamillahi lasoo qadaro marka yani xadafku asal ma aha waa majaaz haddii daliil uu la yimaado qofka oo maqbuul ah majaaskiis waa saxiix hadduu la imaan waayo maya saxiix ma aha marka barnaamij isku dhex daran ma aha <clears throat> ey wasal ahla alqaryati weydii faxudifat ahl ayaa la xadfay majaazan majaaz ahaan baa loo xadfay walilmajaazi anwaacun majaazku anwaac buu leeyahay kaiiratun fara badan madkuuratun lasoo xusay fii cilmi lagu soo sheegay lagu sheegay madkuuratun la sheego fii cilmi lbayaani lagu xuso wainamaa dukira waxaa la xusay darafun daraf oo min alxaqiiqati walmajaazi ka mida ah fii usuuli اlfiqhi qayb majaaskii xaqiiqada ka mid ah usuululfiqiga lagu dhex sheegay lianna dalaalata alalfaadi maxaa yeelay alfaadda dalaaladeeda ayaa imaa xaqiiqatun wa majaazun ama waa xaqiiqa ama waa majaaz faxtiija markaa waxaa loo baahday ilaa macrifati kullin minhumaa mid kasto gara in la ogaado la garto ayaa loo baahday ayb faxtiija waxaa loo baahday ilaa macrifati kullin minhumaa wa iyo ilaa macrifati xukmihi xukunkiisa in la aqoonsadaa loo baahday ayb wallahu aclamu tanbiih marka dalaalaadka alfaadda intuunan ka bixin waxaa jira sidoo kale dalaalaatalfaad ka mida ishtiraaga waxa la yidhaha alshtiraak wuxuu ka mid yahay min dalaalaati alalfaad ishtiraag waxa la yidhaha ishtiraag waxaa weeyaan yacni an yatacadada almacnaa duuna allafdi an yatacadada almacnaa duuna allafdi macnihii ayaa dhowr macno eraygan dhowr macnaa ku suurtagal ah macnihiisu waa hal eray isaga marka la dhawaaqayo laakiin macaani badan buu yeeshaa ishtiraag luqadana waa ku jira qur-aanka iyo sunnadana waa laga hela maalan waxaa ka mid ah lafdulcayn cayn cayn marka la yidhaha cayn albaasira waa la yidhaha midda wax aragto caynulmaa isha biyaha waa la yidhaahdaa cayn dahabka cayn waa la yidhaahdaa jaasuuska caynaa la yidhaahdaa waa macno badan tahay marka cayn ishtiraagaa la yidhaha marka dalaaladeeda waa yani lafdun mushtarak macaani badan baa wadaagsato sharcigana waa laga helaa lafdi mushtaragoo qur'igaa ka mida wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaثata quru'in quru jamcu qur'in weeyaan qur'i marka waxaa la yidhaahdaa alxaydu waxaa kaloo la yidhaahdaa wauhru xayd iyo duhri labadabaa lagu tilmaamay alxaydu wauhru waa laba macnoo weliba iska horjeeda wa idan marka lafdiga qur'i waa lafdun mushtarak waa eray mushtarak ah weeyaan waxaa wadaago duhri iyo xayd labadaasaa wadaago labada marka marka dalaaladu ay dalaala oo ishtiraag marka lafdigu ou lafdi mushtaraga noqdo macnihiissee la yeelaa marka sheekhulislaam ibnu teymiya wuxuu yidhaahdaa usuulu tafsiirka labada macno ama saddexda macno ama shanta macno oo ou yeeshaba in shantooda in laga wada waa dhici kartaa shantooda yacnii in waxaa bannaan in lagu xambaaro macaanidiisoo dhan oo macaanidaa mushtaraga uu ku yacnii mushtaragga uu ku yahay dhammaantood waa lagu wada macnay karaa usuulu tafsiirka sidaasuu ku leeyahay laakiin mid mucayana haddaad soo qaaddo oo ilzaam oo kale aad ka dhigto ma ma ma suuroobaysa waxaa ka mid a ah dalaalaat اlalfaad sidoo kale ataraaduf waxaa la yidhaahdaa taraadufka taraadufku kanow ka soo horjeeda an yatacadad allafdu faqad lafdiga ayaa tacadudaayo duuna almacnaa lakin macnaha maya alsadu waasabc oo kale asad iyo sabc waa laba erey baa la sheega waa mutaraadif laakiin ayb alfaadda marka mutaraadifa hadday tahay yacnii macaanidu isku mid tahay laakiin ayagu ay laba iyo saddex eray ay yihiin shaygan laba laba eray baa laga cabbiraa saddex eray baa lagu cabiraa maalan taraadufku saas waxaa u baahan marka hal filqur'aani taraadufun qur-aanka marka taraaduf ku jiraa eray qur'aanka ku jiro eray lamida oo carabiya ma jiraayo la dhinac dhigi karo ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa waa naadir haddii uu jiran ma jiro ama waa naadir haddaad eray istiraahid qur-aanka ku jira eray kale ku macneey oo u macno dhow waad soo dhoweynay ma ahane eraygiio ku jimaysan ma keeni karti ayuu ereygan maalan marka aayad qur-aan eray ku jira fasirayso erey kaloo lamida ah ku fasirayso waa taqriibun fi lfahmi fahmka umbaa loo soo dhoweynaa maahane xaqiiqo waxaa ah yacnii lafdigan dambood keentay ma dabooli kara lafdigan kale usuul tafsiirka saasuu ku dhahaa sheikhulislaam ibnu taymiya <clears throat> waa naadir ama macduum weeyaan buu yidhahda ama waa naadir ama waa macduum dalaalaad qorataana waa ka mid tahay <clears throat> marka dalaalaatlأlfaad yanii istimbaadka iyo fiqiga aaday muhiim ugu tahay ruux hadduusa aqoonin alfaadda dalaalaadkeeda ama xaqiiqatan wamajaazan waishtiraakan watawaadu'an wataraadufan hadduusa aqoonin waxaa dhici karta macnihii inuu kee la haleeli waayo atambiih taqsiibu lkalaami hadalka in loo qaybiyo ilaa xaqiiqatin wamajaazin xaqiiqa iyo majaaz huwa almashhuuru waa midka caanka oo mashhuurka ah cinda akari lmuta'ahiriina culammada badankooda agtooda culammadii dambe badankooda agteeda fi lqur'aani iyo wahayrihi qur-aanka iyo hayrkiisa yacnii muta'ahiriinta iyagu waxay leeyihin majaazka fi lqur'aan wa fii hayrihi waa ku jiraa wa qaala bacdu ahlicilmina waxay dhaheen ahlucilmiga qaarkood laa majaaza fi lqur'aani qur'aanka majaaz kuma jiro daawuud ibnu caliin aahiri yaa ka mid ah dadkaas ayb laa majaaza fi lqur'aani bay dhaheen wa qaala aakharuuna kuwo kale waxay dhaheen laa majaaza fi lqur'aani walaa fii hayrihi qur-aanka iyo luqada midna majaaz lagama helay dhaheen daawuudkanuu dhahaa wabihi qaala abu isxaaq alisfiraayini abuu isxaaq alisfiraayinina sidaan buu yidhiyo oo wuxuu yidhi qur-aanka iyo luqada midna majaaz kuma jiro wamin almutaahiriinana waxaa ka mida mutaahiriinta alcalaamatu shaykh maxamed alamiin ashanqiii maxamed alamiin ashanqiii baa ka mid ah maxamed alamiin isaga waxaa waaye qur-aanka majaaz kuma jira sidaasuu leeyahay risaalow ka alifay mowduucan isagaa nacam aad iyo aaduuna u dooday arrintaa aad ugu dooday mararka qaarna niqaashka uu keenay mararka qaar waxaad moodaa inuu ka baxaayaba yacnii mararka qaar xujajka qaar uu keenayo kale mas'aladan iyo yacnii waxaan uu ka hadlaayo yacni waxaad mooddaa inay khaarij ka yihiin waxaa ka mid a ah waxyaabaha marka uu keenayo layaab kale majaasku ma jirou leeyahay liannahu lam yaqul illaahu tacaala walaa rasuuluhu ilaahayna ma dhihin rasuulkiisana ma dhihin uu leeyahay de ilaahay in yacni majaas uu yidhaahdo rasuulku uu yidhaahdaa waxaan waa laga hadlaayo waa dalaalo oo alfaadoo luqo waaye qaala allahu i qaala rasuuluhu in loo helaa luqada had icraabtu waxay u qaybsantahay yacnii marfuuc iyo mansuub iyo majruur iyo majzuum ilaahay ma dhihin rasuulkana ma dhihin soma fahmi marka taas ma yacni lama dhihi kara ayb marka calaa kullin aad buu isaga ugu dooday waqad bayana shaykhu lislaam wuxuu caddeeyey ibnu taymiya wa tilmiiduhu ibnu lqayim annahu istilaaxun inuu yahay istilaax xaadidun soo dariyey oo cusub bacda inqidaa'i alquruuni اhalaaثati saddexdii qarni markay go'day ka gadaale soo dariyey almufadalati la fadilay quruuntii day almufadalati halkan isaga marka ibnu taymiya sidaanuu tilmaamo wuxuu leeyahy majaasku istilaax xaadita waayo quruun eh, saddexdii qarni ka gadaale unbaa la helayo uu yimid warkiisa laakiin hadalkan yani waxaa lagu waxaa isagu yacni eh, lagu jawaab u noqon karo imaamu lbukhaari baa majaaska sheegayba imaamu lbukhaarina saddexda qarni buu ku dhex jiray kitaabka khalqu afcaalilcibaad la yidhaahdo uu ku sheegay xadiidkii markuu sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa wuxuu qaatay madiine ayaa argagax iyo waxbaa ka yeeray faras ayuu qaatay dalxa ka qaatay faraskii buu ku orday marka meeshii buu tegey waa soo laabtay markaasuu wuxuu yidhi innahu la baxrun innahu faraskaani wuxuu yidhi kan labaxrun waa baxr buu yidhi imaamu albukhaari marka wuxuu leeya waa majaas fi lkalaam waayuu leey warkaan ee faraskani bad ma badda xaqiiqada waa almaa lkaiir moogta xaqiiqu saasay ku tahay baxarkee faraskanuna ma waa macnihii majaaziga ahaa waayo imaamu albukhaarina wuxuu leeyahay waa min majaazi alkalaam waaye hadalkan imaam albukhaari waa laga hayaan waxaa kaloo ku tusaayo culammadu markay ka hadlaayeen laftirkooda waxay dhahaan daawuud bnu caliyin idaahiri kaana yunkiru lmajaaza majaazkuu inkiri jiray halkaas marka maxaa ka cadna dad sugi jiray inay joogeen daawuudna waqtigii salafka u noolaa sooma fahmi mar hadalkan ibnu taymiya kitaabu liimaan uu ku dhahaa sidaan laakiin allahu aclam waxaa weeyaan eh, culimmadii hore laftirkooda waa laga hayaa majaazku waxaad moodaa marka inay ka haalib noqotay shaykhulislaam iyo ibnulqayim iyo culammada in badan badanoo ka mida maadaama majaasku uu noqday baab lagu soo dhuunto oo nin kastoo mubdila uu ku soo dhuunto yani waxay is yidhaahdeen malaha yacnii baabkaasoo dhanba hala xiro laakiin waxaa lagu xiri karaa baabkaas dawaabiddiisa majaas aan dawaabid lahayn ninkii la yimaado de majaas ma ahan lamana aqbalayo taas baa lagu xiri karaa laakiin ma jira majaaz ma lagu xiri karaa taas walidaalika dadka ugu majaazka xun ibnulqayim kitaabka la yidhaahdo asawaaciq اlmursala wuxuu sheegaa afar shay afar daaquud iyo shareecada lagu dumiyaa daaquutu ta'wiil daaquutu اlmajaaz daaquutu nafyi khabari اlwaaxid ama raddi khabari اlwaaxid daaquudka kale waxaa weya taqdiimu alcaqli cala annaqli afartaas daaquud majaaz yacnii dadkii markii istiqraar la sameeyey dadkan caqiidada ka dhumay meesha ugu dambaysay ku soo biyo shubanaayaan ama waa majaaz ama waa ta'wiil soo ma fahmin oo marka ay yacni wax ka hor yimaadaan qaanuunu ta'wiila la maraa wa kullu nasin awhama tashbiiha awwilhu ow fawidhu wa rum nas kastoo adiga saa ku moodsiiyo tawiil waa waa jaranja waxaa weeyaan waa wax isaga moosaan ayb majaasku isaguna sidoo kale baatiniyadaa ugu majaas xun dadka baatiniyada shareecada aakhira waa ta'wiilinayaan majaazay saarayaan salaadda waa majaaz agtooda waxa qur-aanka o dhan waa rumuus iyo cibaaraad aan markaa iyagu macaani kaloo qarsoon leh bay leeyihiin qolooyinkan qaarkoodna yani iyagu marka bacdu eh, eh, bacdu naasoo waxaa jira marka inta ku ta'asuray mabda'aas iyaguna marka meelo badan baatiniyiinka ah ruuxi maalan wuxuu ku leeyahay wax aad u jeedid inay shirki yihiin oo meel loo ta'wiiliyo aan lahayn macno qarsoonaa ku jira ma fahmaysid oo kule iska da'day qur-aanka macno baatil uu leeyahay yani kullu haadaa waxaa weyaan marka eh, waa baabkaas marka e, majaasku wuxuu ka mid yahay waxyaabahaas laakiin majaaska noocaas ama baatiniya haka la timaado ama ha la yimaadaan qolooyin kale oo iyagu marka e, madaahib kale aaminsan majaasku haddaanu dawaabidiisu lahayn wax ictibaara ma laha wanasarahu biadilatin buuna ugu gargaaray buu yidhi ibnu taymiya warkaas qawiyatin xooggan kaiiratin fara badan tubayinu cadayna e, tubayinu u cadaynayso liman ialaca qofkii aalacda calayha adilada korkeeda ana hada alqowla qowlkan huwa sawaabu inuu yahay calaa kullin allahu aclam qowl ljumhuur waxaa weeyaan majaasku inuu yani qur-aankana laga heli karo majaaz lagana heli karo sunnada isla markaana luqada carabigana uu ku jiro qolooyinka marka ayagu majaaska qur-aanka kuma jira dhahaayo aayadaha qaarkood aayadahan wasalilqarya iyo maxaad leedihiin marka la yidhaahdo khilaafkooda markaa wuxuu usoo daadegaa khilaaf lafdi oo kale u noqonaya inta ninkan dhahayo kale u dhahayaa laakiin wax kaloo ku magacaabaya marka tasmiyada umbaa laysku hayaa markaas tasmiyada keliya umbaa laysku hayaa alamru amarkii halkan marka wuxuu ka gelayaa mabaaxatulamri tacriifuhu amarka marka la joogo awalan mabaaxiftiisu aa badan tahay axkaamtii aan soo marnay shanta ahayd amarku qaybtou galaana amarku laba qayboodoo galaa waajibka iyo manduubka ma maogtahay sida qaalibka amarka yacni dalabigaa labadaasoo galaa nahyiga noo imaan doonana waxuu galaa taxriimka iyo karaahadu galaa ibaaxada iyada waxaan soo sheegna xukun takliifi amaba ahanba marka xaqiiq ahaan loo fiirsado tacriifuhu marka amarku mabaaxid bau leeyahy waxaa ugu horeeya mabxadka koowaad tacriifuhu ayb buu ka bilaabaya marka waxau yidhi <clears throat> almru qowlun weeyaan qowl yatadammanu koobsanaayo ama keensanaayo dalaba alficli ficil dalabkiis in ficil la dalbado ayuu koobsanayaa calaa wajhi اlisticlaa calaa wajhi اlisticlaa'i isa sarraysiin wejkeedna lagu dalbado milu aqiimu الsalaata oo kale wa aatu الzakaa oo kale tacriifkan fiiri marka waa jaamic waa maanic qowlun ishaaradii baa ku baxday amar laguma magacaabo wain afaadat amran ishaaradu amar bay faa'iidey kartaa laakiin amar lama dhaho hadduu tacriif ahaan usuuliyiintu ma dhahayo qowlun weeyaan yatadammanu kaasoo keensanaya dalaba alficli maxaa ku baxay marka dalab amarku waa hadal keensanaya ficil lagaa dalbayo ficil dalabkiisa dalab maxaa ku baxay kafi yani ficil maxaa ku baxay dalabulficli waxaa ku baxaya kafi shaygan ka tag amarku waxaa weeyaan waa qowl keensanaya ficil dalbashadiisa ficil dalbitaankiisa waxaa ku baxay ficil reebitaankiisa ku baxay maxaa yaele ficil haddii lagaa reebo ama wax lagaa reebo waa nahyi amar ma ah marka halkaa nahyigii buu ku saaray calaa wajhi listiclaana wuxuu ku bixiyey isa sarraysiin markuu u shardinaayo amarku siiqadiisu markay soo aroorto laakiin nin adiga kula faca markaad amrayso oodan amar ku lahayn waxaa la yidhaahdaa iltimaas iltimaasaa la yidhaha kaasoo kale ninkan adigu waxaan waa ka goobaysaa waa ka raadsane laakiin amar amar baad ku leedaha ma lagu dhihi karo waxaa kaloo ku baxay ruux aan isagu sarraynin ee hooseeya marka uu siiqo amar uu la yimaado cidda uu ku socdana cid ka sarraysa ay tahay amar la dhihi maayo duco umbaa laleeyahy taas dalab ama ducow oo mihaalkeedu waa maxay marka adigu aada leedahay maalan ilaahay baad wax ka dalbanaysaa ilaahay baad baryaysaa rabbanaa wajcalnaa ilaahu eh, naga dhig naga dhig amar waa tahay siiqada laakiin adigu amar baa ilaahay ku leedahay maya calaa wajhi listiclaabaa la waaye duco waa taas haddii adiga qof kula faca aad waxaan weydiisanaysid ma iltimaasaa laydhaha amarku marka waxuu gaar ku yahay qof hooseeyo marka adiga qof sarreeyo ka imaanaya qof hooseeyo ku socdaa ayb milu aqiimu salaata waaatu zakaa fakharaja biqowlinaa qowlun aan nir waxaa ku baxa alishaaratu ishaaradii falaa tusamaa amran amar laguma magacaabo wain afaadat macnaahu haba faa'iidayso wakharaja biqowlina waxaa ku baxay alabu lficli annahyu baa ku baxay wakharaja biqowlina alaba alficli waxaa ku baxay annahyu baa ku baxay nahyigii liannahu maxaa yeele nahyigu dalabu tarkin ficil ma ahana waa ka tegis dalab la dalbanaayo wاlmuraadu biاlficli ficilkana waxaa loo jeedaa aliijaadu helitaan keenid waa ficilka saasaa loo jeedaa alabu اlficli yani iijaad اlficli fayashmalu marka wuxuu keensanayaa alqowla alma'muura bihi fayashmalu wuxuu shamlinayaa alqowla alma'muura bihi qowlkii laysamray yacnii ficilka wuxuu dalabulficli markuu leeyahay waa iijaad unbaa laga wada markaa ficil baa soo gelaayo waxaa soo gelaya qowl waxaas dhan baa soo gelaya ade haddii lagu yidhaahdo qul kada wakada waxaa waxaa dheh iyado laftirkeeda waa dalab waa amar u weeyaan halkan marka la joogo ficilka ficil marka la joogo meeshaan tarkigu waa ficil ogow marka masale in la fahmo u halkan marka ficil marka lagu leeyahay alamru qowlun yatadamanu alaba alficli marka lagu leeyahay ficil marka la qeexaayo waxaa lagu qeexaa qowlku ficilow noqonaa halkan tarkiguna waa ficil qowlkii waa ficil ficilku waa ficil tarkigu waa ficil iraadada waxyaabaha qalbiga la geliyo lagu gunto oo awaamirta noqonaya waa ficil kullu hada afcaal baa la dhahaya ayb ka marka saaxibuulmaraaqi uu leeyahay watarku ficlun fii saxiixi اlmadhabi tarkiga iyo shay in laga tagaa waa ficil fii saxiixi اlmadhabi wuxuu keensanaa marka qowlka ilaahay lowlaa yanhaahum اlrabbaaniyuuna wاlaxbaaru can qowlihim اlإثma waaklihim الsuxta labi'sa maa kaanuu yasnacuun alamru bilmacruuf wanahyu canilmunkarkii ay ka tageen ayaa waxaa lagu tilmaamay ficil labisa waxaa baas lahaaday maa kaanuu yasnacuun waxay samaynayeen e wax ma samaynin waxay ka tageen iyagu soo maaha alamru bilmacruuf wanahyu canilmunkaray ka tageen tarkigaa ficila marka aayaddaa u deliishadeen iyo qowlkii ay dhahayeen saxaabada oo lain qacadnaa wanabiyu yacmalu e haddaan annaga iska fadhiisanna nebiguna uu shaqaynayo fadaaka fiina alcamalu lmudallalu hadaaka fiina alcamalu lmudallalu alcamal ficilkii marahadaaka fiina alficlu lmudallalu ficilkii markaa tarkigu ficil waayo marka meeshaas la joogo walidaalika marka turuugta oo dhan waa awaamiraas turuugta oo dhan waa wada afcaal minuunaa marka meeshaan marka mar haddii tarkigu ou ficil noqdo sunnada nebiga marka waxay noqonaya ficliya iyo tarkiya labadaas u qaybsanaya waxyaabihii nebiga uu sameeyeyna waa la samaynaa marka oo uu iijaad u keenay turuugta waxyaabihii nebiga uu ka tegeyna waxaa nebiga loogu looga dayanaa in laga taga ee shaygii nebiga uu ka tago diin ahaan uu uga tago maca qiyaami almuqtadii wa cadami almaanici tarkigaa sunno noqonaya ka tegistaasaa ilaahay lagu caabudaa shaygaas maalan salaada ciidda oo kale nebigu waa ka tegey in loo addimo annaga waxaan ilaahay ugu dhowaanaynaa salaada ciidda inaan aadaankeeda ka tagno oon la adimin qofku marka hadhow de dadka jaahilka qof dadka jaahiliinta waxay u doodayaan aadaankii maa la diidaayay kuleeyihin aadaan maahna sunnada nebigaa la raacayaa ficlan watarkan lama diidana aadaanka allahu akbartaan iyo lama diidana iyo laa ilaaha illa allah lama diidana marka tarkigu marka ahmiyaddaasuu leeyahay taasoo kale marka waa kaas laakiin wixii nebigu sabab uga tegayoo maanic cillo ay jirto cilladii zuushay oo kale dhib ma leh markii horena uu jeclaa inuu sameeyo kaasoo kale wax dhibaato waqaraja biqowlina eh, calaa wajhi listiclaa waxaa ku baxay aliltimaasu iltimaaskii baa ku baxay iltimaaskii baa marka ku tegoo ku baxay wducaa baa ku baxay waducaau ducadii waqayruhumaa iyo qayrkoodo mimaa yustafaadu waxa laga faa'iidaysanayo mimaa yustafaadu la faa'iidaysanayo min siiqati alamri amarka siiqadiisa ah bilqaraa'ina looga faa'iideysanayo siyaqu lamri baxiga labaad waa kan marka mabxadka labaad hal lilamri <clears throat> siiqatun amarku siiqo ma leeyahay ashcariyadu waxay qabaan amarku siiqo ma laha kutubulusuul oo dhanna waa ku taalla sababkooda maxay tahay caqiiday salka ku haysaa masaladaas maxaa yeele iyagu kalaamullaahi waxay u yaqaanaan nafsi inuu yahay kalaamka ilaahay waa kalaam nafsiyo nafsadiisa ku jiran soo bixin waay oon la maqlin walidaalika marka hadduu kalaamka alla kalaam nafsi oon soo bixin oo ilaahay ku dhex jiro un ou yahay hadda amarka alla siiqo ma yeelanayo marka ila hadduu siiqo yeesho soo wax soo baxayay noqonay ma ogtahay halkaasu salka ku haya abu isxaaq shiiraazi culummada waaweyn ka mida usuuliyiinta iyo fuqahada meeshaas marka wuxuu tilmaamayaa yacnii madhabkaas sawaab ma ahan buu leeyahay sida sawaabka in amarku siiqo uu leeyahay walidaalika cindahum kalaamka ilaahay maxaa waaye macnan waaxidun qaa'imun fii daat illaahi ileyhi waa hal macnoo ilaahay daatadiisa ku jiro haddii af carabi lagu cabirana in cubira bicarabiyatin fa huwa qur'aanu wa in bicibraaniyatin fa huwa towraa wa in bisuryaaniyatin fa huwa injiilu idan marka ayagu injiil iyo towreed iyo qur-aanku waa isku mid luqooyinkunbaa kala bedelanay qabaan amarku siiqo male marka la waxay leeyihiin marka Eh, marku haddaanu siiqo lahayn marka maxaa laga qaadanaya cibaaradaa tusaysay leeyihi eh, waxa siiqadaan sheegayo waa waa nebi moxamed iyo ama jibriil iyo waa waxa siiqadaan sheegayo ee eh, ilaahay amarkiisa isagu yani wax soo baxa ma waa nafsi amrun nafsiyun amrun lafdiyunaa kala jiray leeyihi amarka nafsigaa siiqo ma laha amarka lafdigaa siiquu leeyahay laakiin waa midkan marka qur-aanka waa aqiimu salaata iyo oo midkan yaa yidhi haddii la yidhaahdo cibaara can kalaamillahi isku soo duuduub marka waa madhab aad u <clears throat> isku soo duuduub qur-aankan ilaahay hadalkiisa ma ahan waay marka wax meesha ka soo baxaya meeshaas markaa amarku inuu siiqa leeyahay raajixa salafkuna saasay qabeen waa kaa marka siyaaqu اlamri arbacun afar weeye siiqooyinka amarka ficlu اlamri ficilka amar milu utlu maa uuxiya ilayka min alkitaab oo kale labo ismu ficli اlamri ismu ficl amarka milu xaya cala asala oo kale xaya cala asalaa waa ismu ficli amrin <clears throat> salaadda u kaalay amar marka ismu ficil amarka hadduu qur-aanka iyo sunnada ay ku arooraan waxaa laga qaadanayaa marka eh, siiqo waayo siiqa oo siiqu lamri siiqa ka mida saddex almasdaru naa'ibu can ficli اlamri masdarka ficil amar ka naa'ib ah oo booskiisa galo isaguna yacni ka naa'ib noqdaa waxaa weeyaan waa waa siiqa min siiqi اlamri taasna milu faidaa laqiitum aladiina kafaruu fadarba ariqaabi masdarkan fadarba wuxuu ka dhigan yahay fadribuu riqaabahum oo kale fadarba ariqaabi macnuhu maama fadribuu riqaabahum luquntooda garaaca waa masdaru naaba yacni waxaa weeyaan manaaba ficli اlamri kaasoo kale marka wuxuu qaadanayaa marka isaguna waa ismu waxaa weeyaan masdarka ficil amar ka naa'ib noqdaa siiqadii siiqo amar almudaaricu mudaarica almaqruunu bilaami اlamri laamulamr lala xiriiriyey laamulamri haddii ficilka mudaaric lala xiriiriyaa waa siiqa min siiqi اlamri milu litu'minuu billaahi warasuulihi taasoo kale uma liyaqduu tafathahum waliyufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyt اlcatiiq oo kale waqad yustafaadu in la faa'iidaystaa la arkaa dalabu lficli ficilka dalabkiisa min hayri siiqati اlamri laga faa'iidaysta siiqat اlamri hayrkeed waxaan ahayn yani mararka qaar waxaa dhici karto hadda waxaan soo sheegnay amarka inuu siiqooyin leeyahay siiqooyinkiis waa afartaas horta mararka qaar waxaa dhici karta shaygan inuu amar yahay oo layska dalbay in la helo oo la ogaado iyadoo marka siiqatu amrin meeshaa aynan oolin iyadoo wax siiqa ah afartii hadda aan soo sheegnay mid ka mida meesha aan oolin haddana laakiin amar inuu meeshaa jiro in la fahmaa dhici karto maxaa laga fahmi karaa alfaad farada rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam sadaqata alfiri farada rasuulullaahi sal l slam sadaqata alfitri siiqo amar maa ku jirtana ma ku jirto laakiin ereygan farada ayaa wuxuu daliil u yahay na tusayaa waajib meeshaan inuu yaalo amar inuu jiro alabulficli ficilkaan yani inaan ficilkaas inna laga dalbaday ayuuna tusaya ama waay yani quslu yowmi اljumcati waajibun oo kale hadda amar markaan leeyahan ogow amarku waa ka ballaaran yahay waajib amar marka la sheegaya waajib keliya u qaadanin amarku wuxuu noqon karaa waajib wuxuu noqon karaa sunnada manduubku waa noqon karaa marka mabxadkan amarka intaaso dhan baa iskula jira qad yustafaadu in la faa'iidaysta alarkaa dalabu lficli ficilka in layska dalbay yani dalabkiisa min hayri siiqati اlamri siiqat lamri waxaan ahayn xaggeeda in laga faa'iidaysto milu an yuusafa in lagu sifeeyo oo kale biannahu fardun shaygu inuu fard yahay ow waajibun ama waajib inuu yahay ow manduubun manduub inuu yahay ow daacatun daaca inuu yahay ow amase yumdaxu faaciluhu <clears throat> faacilkiisaa la ammaanayaa ow yudamu taarikuhu ama midka ka tagaa la ceebaynayaa ow yuratabu waxaa laga ratibaya calaa ficlihi ficilkiisa hawaabun baa laga ratibayaa ow calaa tarkihi ama tegistiisa ciqaabun laga ratibayaa ayb baxi saddexaad siiqat اlamri maxay keentaa mabxadka saddexaad waxaa weya siiqat maxay keenaysaa shaaricu haddii uu amar bixiyo maxaa loo qaadana amarkaas asal waxaa ah amar haddii shaaricu uu bixiyo siiqat hadday soo aroorto annahaa lilwujuub waajib ahaan baa loo qaadana amarku waa jirtaa siiqadiisi intay soo aroorto inay sunno tahay ibaaxa inuu kusoo soo arooro yacni nadbi wujuub ibaaxa intaa waa dhici karta laakiin marka ugu horeysaba haddii amarku qariino iyo deliil uu ka dhar la'yahay hadduu qaraa-in iyo deliil ka dhar la-yahay oo amar mujarada uu yahay waajib baa loo qaadanaya hadday marka laba wadaad iskhilaafto oo mid yidhaahdo war xukunkan waa waajib midka kalena uu yidhah maya waa sunna kee marka deliilna meeshii marka kii waa waajib yidhi deliilow keensaday amarkii nebigu sheegay mar kan kalea marka wuxuu yidhi maya amarkan waajib maahana waa amru nadbi waa sunna amarkan yaa deliil laga rabaa labadooda marka midka dhahaayo waa sunno deliilka aad sunno ku tiri keenaa la leeyahay midka waa waajib ka taagan asagoo asalkii buu taagan yahay soo ma fahmid amar kasto inuu wujuub faa'iideynaya waxaa deliil qowluhu tacaala falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim amarka nebiga qofka khilaafayo ha ka digtoonaadaa layidhi inay fidno ku dhacdo ama cadaab xanuujiye inuu ku dhao waxa cadaabka keena waa maxay waajib laga tegey aayaddaa marka waxaa loo deliishaday ana almra yaqtadi lwujuub deliil kale lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa haddii aanan ka cabsanaynin ummaddayda mashaqo aanan uga cabsanaynin waxaan amri lahaa inay cadaydaan salaad kasta agteeda la amartuhum laakiin maxaa laga cabsaday mashaqo amarka nebiga ee marka mudlaqa ah mashaqo maxaa keeni kara waajib laga tegi unbaa mashaqada keeni kara maogtahay ila shayga manduubka adiga lagaaga dhigay mashaqo kuma jirto sooma fahmi halkaas marka ibnu daqiiqilciid ixkaamulaxkaamka wuxuu tilmaamaya culamo badanba in amarku qaacidadan alamru yaqtadi lwujuub xadiidkaasaa loo deliishaday iyo iyo saxaabada fahamkooda iyo luqada laftirkeeda nin hadduu adoonkiisa ku sayid hadduu addoonkiisa ku yidhaahdo isqini waror isoo waraabi iska fariisto ka oo u qaata marka inuu waraabi karo iyo inuusa soo waraabi karin haddii uu qaato waa qaldan yaha laleeyahay inuu waajib ahaan u qaato yani laga rabo marka luqatan waa saas isu deliishadaan haddii laakiin mararka qaar marka ninka dhahayo waa sunna hadduu daliil keeno waa sunna u noqona marka siiqat lamri amarka siiqadiisu cinda alilaaqi ilaaqa agtiisa haddii lasii daayo yani oo waxba lagu xirin taqtadii waxay keenaysaa wujuub alma'muuri bihi shayga lays amray waajibnimadiisa waalmubaadarati iyo waxay keenaysaa u degdegid bificlihi samayntiisa loo degdego fawran degdeg in loogu degdego laba masalo laba baxfi hal ilamru yaqtadi اlwujuub baxdigii kale waxay tahay hal ilamru yaqtadii hal ilamru yakuunu cala alfawr amar haddii lagu siiya markiiba inaad la timaado miya mase taraakhi aa baxi kale noo dhimo baxiga haddaan ka soo baxday waxaa weeyaan hal hal ilamru yaqtadii اlwujuub sida raajixa haawa mida dambe sheekhu marka waa ku qabto wuxuu yidhi alamru yaqtadii اlfawr amarku wuxuu keenayaa hadda in la sameeyo haddii amar lagu siiya hadda inaad samayso dib inaad u dhigta maaha <clears throat> masaladan marka laakiin jumhuurta usuuliyiinta in badanoo ka mida ah waxay qabaan amarku cala alfawr inuusan ahayn dib layskaga dhigi karo waxyaabay u deliishadaan baa jira waxaa ka mid a ah xajkii nebiga calayh salaatu wasalaam oo kale inuu xajiyey sanadii <clears throat> sagaalada la waajib yeelay tobnaaduu xajiyey nebiga sal laakiin laa shaka cuhdadu inay beri ku noqonayso iyo mas-uuliyadda in loo degdego amar famin aladilati adilada waxaa ka mid a ah calaa annaha taqtadi lwujuub siiqada amarku inay wujuub keenayso qowluhu tacaala falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim wejhu dalaalati waxay tahay wejhu dalaalaha mar kasta ogow marka daliilla aad sheegto wejhu dalaala lagaa raba ogow qof kasta daliilku akhri kara aayad ama xadiidka laakiin markaad aayad sheegto ood maalan tiraa xukunkan waa saas iyo saas haye deliilkan deliilaa keentay intaas ma lagaaga tegaayo deliilku inuu horta waa layska hubinaa deliilku deliilku hadduu haabit yahayuu sugan yahay wejhu dalaala lagaa raba waa maxay adiga marka waxa aad u daliishanaysa iyo deliilkan mis mudaabaqaynaya maxayna la timaado ilaa nin walba waa dhihi karaa waxaan waa waajib maxaa u daliila ilaahay saas saasuu yidhi famin aladilati calaa annaha taqtadii alwujuub qowluhu tacala aayaddaas wejhu dalaalati waxay tahay an allaha alleh xadara almukhaalifiina kuwa khilaafay wuxuu ugaga digey can amri rasuuli rasuulka amarkiisa kuwa khilaafaya sala allahu calayh ali wasalam an tusiibahum inay ku asiibayso ugaga digey fitnatun fitno wahiya fitnaduna azayqu weeyaan simbiririxasho ow yusiibahum ama inay asiibto cadaabun aliimun cadaab mu'limun xanuujeeya wataxdiiru digniintana digidda bimili dalika kaagaas oo kale layskugu digo laa yakuunu ma ahaanayo ilaa calaa tarki waajibin waajib laga tagay un mooyaane shaygaas in layskugu digo fidno iyo cadaab xanuujiyo ma imaanayo ilaa calaa tarki waajibin mooyaane fadalla wuxuu tusay marka calaa anna amra rasuuli rasuulka amarkiisa sala allahu calayh waali wasalama amarkaas fadalla wuxuu tusay calaa anna amra arasuuli rasuulka amarkiisa sal اllahu calayh ali wasalama almulaqa ee layska ilaaqay amarkii de almulaqa layska idlaaqo lasii daayey yaqtadii inuu keensanayo wujuuba ficli lma'muuri shaygii laysfaray samayntiisa waajibnimadeeda wa min aladilati waxaa ka mid a anahu lilfawri calaa annahu lilfawri amarka in hadda in la sameeyo ay tahay qowluhu tacaala fastabiqu lkhayraati khayraadka u degdega wاlmaأmuuraatu الsharciyatu ma'muuraadka sharcigana khayrun waaye wejhu dalaalihi waa hadda kan ma'muuraadka sharcigana waa khayr wاlأmru biاlistibaaqi is-amrid laysamra in loo degdego ilayhaa khayraadkana daliilun wuxuu daliil u yahay calaa wujuubi اlmubaadarati udegdegitaanku inuu waajib uu yahay ilaa haddaad soo martay maogtahay alamru yaqtadi lwujuuba soo martay qaacidado kuu dabaqa wuxuu ku yidhi fastabiqu lkhayraati khayraad ha loo degdego khayraad marka maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha ilaahay ma amray sow khayraad ma ah waa khayraad haddii inay waajib tahayna fastabiquu amar waay siiqatu amar waay amarna horaad u soo ogaatay annahu yaqtadi lwujuub marka haddii lagu amray amarka u degdeg lagu yidhi waa inaad u degdegto marka u degdegidduna waxay keenaysaa inaad markiiba la timaado waliana nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebiga keriha wuxuu nacay ta'khiira annaasi dadka dibdhigooda maa amarahum bihi wuxuu amray ay dib u dhigeen min annaxri gowrici ah waalxalqi xiirashadii yowma alxudaybiyati maalintii xudaybiyada dabca saad ogsoontihiin saxaaba markii la sharay ixsaarka uu ku dhacay waa kii nebigu xoolihii u wadayna gowracay xiirtayna oo saxaabada uu amray markii hore inay gowracaan waxay wadaan oo xiirtaan waa diideen waa yacni waxaan ujeeda waa ka waa ka warwareegeen dib bay uga dhaceen amarkiibay dib uga dhaceen ujeeda ayagoo marka isdhahayaba amaa faraj kale heshaano iyagu waxay rabeen inay dagaalamaan makasaa ku galaan marka waa warwareegeen waa warwareegeen waa isdahdaahiyeen markii dambe nebiga waa ka murgooday ka murugta oo ka murgoonaya rasuulka calayh isalaatu wasalaam yaa marka waxay tusaysaa amarku in markiiba la qaato inay tahay xataa dakala calaa ummi salamata radia allahu canha ilaa u uga galay fadakara lahaa uu u sheegay maa laqiya min annaas waxa uu dadka kala kulmay walianna almubaadarata u udegidegid bilficli loo degdego axwadu iyada ayaa ku dadaal badan dadaalka xaggiisa iyadaa badan wa abra'u iyada ayaa dimaduna ay ku beri noqosho og tahay waata'khiiru dibdhiggana lahu aafaatun aafaad buu leeyahay wayaqtadii wuxuu keensanayaa taraakuma alwaajibaati waajibaadku inay iskorkoraan xataa yacjaza canha ilaa qofka uu ka caajizo marka dambe wabiاllahi towfiiq wsala اllah wslm calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin